alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamedi wعalى ali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdaة min lisaani yafqahu qowlii qaala musanif raximah اllah <clears throat> afcaal muqaaraba kakaana kaadawaa casaa lakin nadar غayru mudaaricin lihadayni khabr وكونه بدون أن بعد عصى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولاق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع شروع وجبا كأنشأ الصعيق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعليق waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii alfiyat bnu malik gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay nawaasikhdii nawaasikda min xayu daatu marka la idhaahdo laba loo qaybiyaa afcaalu wa xuruufun wax afcaala iyo wax xuruufa afcaashu saddex weeyi waa kaana iyo walaalaheed iyo afcaashan caawa aynu bilaabayno loo yaqaano afcaal almuqaaraba iyo danne iyo walaalaheed saddexdaasa afcaalkaa saddexna waa xuruuf alxuruuf almushabahatu bilaysa wa hiya ma walaata so intaa iyo ina iyo walaalaheedu aynoo iman doono iyo laa annaafiya liljins allatii tacmalu amala inna marka sheekhu wuxuu noo soo sheegay nawaasikhdii laba kamida qayb ficil ah oo kaana iyo walaalahood ahaa iyo qayb xuruufa oo alxuruuf lmushabahatu bilaysa qaybtii saddexaad weeyaan oo waa afcaalu lmuqaarabati wey afcaal waa jamcu ficlin wey almuqaaraba waa did mubaacada kala fogaanshahay kasoo horjeeda almuqaaraba waa isku soo dhowaanshaha wey sheekhu raximah llahu tacaala almuqaaraba waa mufaacalo wey mufaacaladuna waa wax laba dhinacba laga isticmaalo wey laakiin hadda halkan waxaa loo jeeda waxa soo dhowaanaya waa khabarka wey maadaama oo haddaba mufaacilo aana ahayn aslulqurbiga un baa loo jeedaa ee mufaacilo hadda loogama jeedo afcaal almuqaaraba sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ka sheegi doonaa koob ficil dhammaantoodna ma wada aha afcaal almuqaaraba saddex qaybood baa loo qaybin doonaa min xayu almacnaa ma yadullu cala almuqaaraba maa yadullu calى qurbi wuquuci اlkhabari wa hiya halaaثa waa saddexda kaaftu ay ku jirto qurbi bay tusiyaan kaada iyo karaba iyo awshaka saddexdaba kaafaa ku jira waxaan filayaa kitaabkii mutamimada kolkaan soconay inaan abyaad ku sheegnay waa dhici karta dib u raajacada saddexdaa kaafku uu ku jiro afcaal muqaaraba loo yaqaana iyo maa yadullu calى rajaai wuquuci اlkhabari taasna waa saddex wey waa casaa iyo xaraa iyo ikhlow laqa weeyaan iyo maa yadullu calaa shuruuci alkhabar kuwaasi shan buu ka tilmaamo waa jacala iyo dafiqa iyo akhada iyo caliqa iyo ansha'a shantaasu ka tilmaamo markaa sheekhu muqaarabo unbuu wad cabiray culimmadu waxay leeyihiin waa min baabi aliqtisaar laa min baabi اkhtisaar walaa min baabi ataliib waa min baab tisaar waqaaf min baab اkhtisaar maaha min baabi takliibna maaha ama waa min baabi tasmiyati kulli bismi lbacdi kulli baa lagu magacaabay qayb kamida magacood kulli ayaa lagu magacaabay qayb iyaga kamid ah magicay lahaayeen ayaa lagu magacaabay marka xagga macnaha saddexdaasa loo qaybin doona haddaba afcaashan loo yaqaano afcaal almuqaaraba waxay la mid yihiin kaana ayaa xagga camalfalka ay kala mid yihiin kaana laba dhinac bay kala mid yihin fil camali bay kala mid yihin xagga camalfalka oo kaani waxay tarfacu isma watansibu alkhabra soo ma iyaguna waa saasoo kale yarfacna alisma wayansibna alkhabra waxaa kaloo ay kamid yihiin wa cadam alistiqnaa'i bilmarfuuc marfuuc kuma kaafdoomaya kaan marfuuc ku kaafdoomi maya soo mansuubkana umay baahan jirin waa sidii oo kale weeyaan iyaguna waa kala mid xaggaana labada dhinac waa kala mid lakin lix arrimood bay kaga duwanyiin lixda arrimoodba waxaan dhegaya khudariga mid sheekhaaba sheegayo wuxuu ku yihi laakin nadara hayru mudaaricin kaana iyo khabarkooga wuxuu noqon jiray maxay jumla ficliya oo mudaarica oo maadiya oo hadduu doono daraf baa noqonaya hadduu doono jaariya majruur baa noqonaya hadduu soo ma garanaysaan laakin kuwan khabarkooga wuxuu noqonayaa uun ficil jumla ficliya unbu noqonaya weliba jumlada ficliya waa ina ficil mudaaric tahay bes wax kale ma jiro ficil mudaaricun kudul dhegan sha wax kale waa naadir halkaa waa kaga duwan yahay marka isagaa inoo sheegay xabadda sow ko maa waa talabaade fii kowni alkhabari laa yarfacu daahira afcaashan khabarkoogu ismi daahira ma rafciyo laakiin afcaashii aynu soo dhaafnay kaaniyo walaalaheed wuu rafcin jiray ya muna rafcin jirin waaya kaana zaydun qaa'iman abuuhu maana iska odhan ismu daahiru rafcin karayde ismu daahiru rafcin karay arrinta saddexaad ay kaga duwan yihiin walaa yataqadamu cala alficli itifaaqa akhbaartu ama khabarkoogu ficilka itifaaqan logama soo hormarayo kuwii hore ka warrama kaaniyo walaaleed kaaniyo walaaleed waa kasoo hormaraya saddexunbuu mamnuuca inu ka soo hormaro wa kullun sabqahu daama xadar kadaaka mancu kadalika sabqu khabari maa naafiya wa mancu sabqi khabari liisasufi saddexdaas ma la diiday inta kale miyaa jaazay ahayd arinta kale u kaga duwan walaa yatawasatuu mukhtarinan bian afcaashan khabarkooga an baa lala xidhiidhiyaaye marka antaa khabarka lala xidhiidhiyo ma bartamaysan karo khabarkii ismigii iyo uma dhaxaynayo ficilka afcaashii kale laakiin way banaanayd inuu tawasudo wa fii jamiicihaa tawasud alkhabar ajiz waa kii intaa ku tilmaamay oo fii jamiicihaa tawasud alkhabar ajiz intaasu ku sheegay sooma taasi way banaanay wayajuusu xadfuhu in culim haddii la ogaado waa la isku goyn karaa xadfu maa yuclamu jaaizun kama haddii la ogaado oo daliilina tusinayo waa la goyn karaa arinta u dambaysa annaha laa tuzaadu lama ziyaadinayo afcaashani ziyaado ma noqdaan sheekh laakiin kaana de ziyaaday noqon jirtay waqad tuzaadu kaana fi xashun kamaa kaana asaxa cilma man taqadama soo saameen anta lixda arimood bay kaga duwan yihin labada arimoodna la mid wey ntaamar marka maay abanaan maay qabanayaan wa maxay haddanaad awal hore aqoon horena waad soo martee yarfacna alisma wa yansibna alkhabara kabarkiina ismigiina way rafcinayaan khabarkiina way nasbinayaan kakaano oo kale laakiin maxay kaga duwan yihin xabadu baydka uu kuu matniga kuu saaran waa maxay afcaashan khabarkoodu waxa uu noqdaa uun ficil mudaaric wax kale inuu noqdo miya waa naadir waa naadir ismi baa la arkay ismigaasina waa naadir wey wuxuu yidhi sheekhu kaada ka bilaaba laqmada kaada kaada wa casaa iyo casaa ka kaana kaano oo kale weeyi xag camalfalkii kaala kala mid yihin laakin tamaanad gelin istidraag weeyaane makaano dhinac kasta kala mid miya may waxbaa jira u fiirso laakiin nadara waxaa naadiroobay hayru mudaaricin mudaaric hayrkii ayaa naadiroobay khabaran khabar xaalada uu yahay hayrulmudaaricu lihaadayni labadanna u khabar u yahay muxuu ku kaada iyo casaa kaana ayay xagga camalfalka kala mid yihiin laakiin wuxuu ku yidhi waxa naadir ah, ah mudaaric kayrkii inuu khabar u noqdaay waa naadir buu ku yidhi masle fahnaynta mudaaric kayrkii khabar u noqdaay waa naadir idan maxaan ka fahmaynaa waxa khabarka iyagoo u noqdaay inuu yahay un jumla ficliya oo mudaariciyeah jumla ficliya oo mudaariciyeah laakiin waxaa laga fahmayaa musanifku marka u laakiin nadara ilaa aakhirihi hayrulmudaaricaasi uu yidhi halkaa laga soo gaadho inuu ihaam ku jiro waayo waxa soo gudageli kara ismi waxaa soo gudageli kara daraf waxaa soo gudageli kara jaar iyo majruur waxaa soo gudageli karta aljumla ficliya eh, jumla ismiyaan ujeeda waxaa soo gudageli kara aljumla alficliya oo mudaaric aan lagu bilaabin lamaba arag waxaasoo dhan keliya waxa la arkay naadirka noqdayba waa inuu ismi khabar noqdo u fiirsada ismi keliya ayaa la arkay oo khabar u noqday kaasina waa naadir inta kale inu sheegnay ma lama arag bade lamaba aragba masle fanaynta markaa kaade iyo casa biqasdi lafdihaabay ku yihiin maxay asmaa waa mubtada kaanina waa khabarkii laakin waa istidlaag hadda carfacadaf miba noqonaysa ma camal fala nadara faacilkeedii waa hayru mudaaric weeye khabaranna waa xaalo oo hayrkaynu ka xaalaynayna oo mee aliftii oo calaa luqati rabiica lihaadaynina khabarka iskaga tacaluji kaada ficilka kaada waa casa iyo ficilka casaaka kaana kaana ayaa ay lamid yihiin laakiin nadara waxaa naadiroobay hayru mudaaricin mudaaric hayrkii ayaa naadiroobay khabaran khabar xaalada u yahay hayrkaasi lihaadayni labadana u khabar u yahay marka agga macnahana saddex baynu qaybna wanagi nidhi o maa dalla cala almuqaaraba iyo maa dalla cala alrajaa iyo maa dalla cala alinshaa waxay leeyihin culimadu lix ficiloo kale aynu kusoo darno salaada koob iyo toban maa intaasi shan ina tusinayo shuruuc shan shuruuc ina tusiyey jacalaya afiqaya khadaya caliqaya anshaa so halkaasi shan maa iyo saddexna tusinaya muqaaraba saddexda kaafta ku jirto kaada karaba aw shaka ms sow sideed ma iyo saddexna tusinaya raja casaa iyo xaraa iyo ikhlowlaga koob iyo koob iyo toban lix kale aan kusoo darna yidhahdeen lixdaa kale waa maxay qaama oo bimacnaa sharca qaama zaydun yandimu zayd wuxuu gudagalay inuu hadal taxo hab haba lafteed oo bimacnaa sharca waa imse saw laba ma sharaca lafteeda sharaca sharaca afcaal shuruuc baa laga sheeginaya sharacadan lafteeda ku daryab waa imisa saw saddex ma aha aqbala ku dara qaruba ku dara halhala ku dara lixdaasa ku daraan intaba khudariga xag hoose idinku qurqoriya dadkaas waa akhrisan doona insha allah lixdaasa ku daraya lixdaas waa maxay waa qaamo bimacnaa sharaca habbo bimacnaa sharaca aye halhalo bimacnaa sharaca sharaco sharaca aqbalo bimacnaa sharaca qarubo bimacnaa sharaca lixdaasa ku daraya lix koob iyo toban uge ya toddobiyo intaa weyaan marka toddobiyo tobankaasay noqonayaan afcaal shan afcaalmuqaarabaha la dhada waaya wuxuu yidhi adaba sheekhu waxaa naadir noqday in ismigeedu bacda casa iyo kaada uu yimaado maxay isagoo ismiya ile wuxuu ku yidhi walaakin laakin nadara hayru mudaaricin lihaadayni khabar buu ku yidhi ism keliya la arkay baytka aag uu idiin qorayo aarta fi cadli mulixan daaiman laa tukiran inii casaytu saaima soma aragtaan baydkaa weeyaan waa baxrujista waa iska garanaysaa aarta waxaad badisay fi lcadli canaantii ayaad farabadisay mulixan xaalaad tahay mid ku celcelinaya min alaaxa daa'iman ilxaaxan ku celcelin ilxaaxaasoo daa'iman joogtaa laa tukiran ha badinoo ha badiniyo canaanta inii anigu casaytu waxaan mudnahayba saaiman inaan aamuse inaan hadalkaaga ka aamusaan mudnahay bon ka istaage waxba ila hadlin bu le waba igu celcelin canaanta maxalushaadka maad garanaysaan casaytu tadaasa ismiyeediya saaimanna waa maxay waa khabarkii weyde marka muxuu noqday ismi mufrad waa naadir ismi mufradu noqday waa naadir waa naadir wey kaadana eeg faubtu ilaa fahmiin wamaa kidtu aayiban waka milihaa faraqtuhaa wahiya tusfiru faubtu waxaan u noqday buuli ilaa fahmin qabiiladii reer faham baan u laabtay wal xaal baan noqday maa kidtu aanan sigin markii hore aayiban inaan ahay mid noqonaya waka milihaa fara badana ree faham oo kale faaraqtuhaa intaan kasoo faaruqeen ka imid walxaal hiya qabiiladaasi tusfiru mid murgisan oo murgoonaysa ay tahay maaad ya wamaa kitu aayiban kitu sababtaadu ismigeedii ma aayiban baa amahay khabarkeyga waana mufrad muxuuna ku soo yidhi laakin nadara hayru mudaaricin lihaadayni khabar buu ku yidhi sooma marka ismi keliya la arkayba ismi inay ku soo arooraan keliyana waa naadirba waxa kaloo dhanna lama aragba warwa kaas maydin daaqay kasoor wa kawnuhu biduuni an bacda casa nasrun wakaada alamru fiihi cukisa buri waaya wuxuu yidhi wa kownuhu ay wa kownu khabari khabarka ahaantiisa waaridan uu yahay mid soo arooray biduuni an an sokodeed bacda casaa casaa dabadeed mid soo arooray uu yahay nasrun kownkaasi mid yar weeyi wa kaada kaada almru amarkii cukisa waa la dabagediyey huwa amarka fiihi ay fii kaada kaada dhexdeeda ayaa lagu اtiصاaل an bkhabri hadihi اأfعaali وacadam اtiصaaliha la xidhiidsashada an ay la xidhiidhsanayso khabarkan afcaashooda iyo la xidhiidsi la'aanta labadaasuu sheegaya afcaashan khabarkooga an baa la xidhiidhsata itisaalka haddaba antaasi ay la xidhiidhsanayso iyo itisaal la'aanta ayaa laga qaybiya misle fanaynta afar baa loo qaybiya waxay farabadan badan tahay maa kaura wax itisaalku ku badan yahay waa casaa iyo awshaka labada ficil waxaa fara in an lala xidhiidhiyo in an laga jara khabarkooga waa naadir maxaa fara in an lala xidhiidhiyo waa casaa iyo iyo awshaka waa naadir in lala xidhiidhiyo kaade iyo karaba kaada iyo karaba in lala xidhiidhiyaana waa naadir xara iyo ikhlawlaqa in lala xidhiidhiyaana waaba waajibba maslafani afcaalu shuruucna in laga daayaa waxa weeyaan in laga daayaa iyadu waa waajib lama xidhiidhsan karto waa imise marka afar dhahde mayna afar ahayn afar wey xaggaa dambu idinka qaban doonaa markaynu gaadhno wuxuu odhan doonaa maa yajib iqtiraanuhu bian waxay waajib tahay in aan lala xidhiidhiyo waa xara iyo ikhlawlaqa maa yajibu tajaruduhu waxay waajib tahay in laga qaawiya waa afcaalu shuruu maa yaklibu iqtiraanuhu wax ay badan tahay in lala xidhiidhiya waa casa iyo e, awshaka maa yaklibu tajaruduhu aw maa yaklubu wuxuu haalib yahay in laga qaawiya waa kaada iyo karaba afartaasaa loo qaybinaya afarta waa maxay waxay waajib tahay in anti lala xidhiidhiyo waa laba xara iyo ikhlawlaqa waxay waajib tahay waxay waajib tahay in laga tajriidiyo oo laga qaawiya waa maxay waa afcaalu shuruuc oo dhan shantiiba waxay ku badan tahay in lala xidhiidhiyo waa casa iyo awshaka wax ay he ya waxay haalib tahay in laga tajriidiyo oo laga qaawiyo waa maxay kaasina ya waa kaadeyo iyo karabo wey haddaba halkan wuxuu ku ishaaray wuxuu ku yidhi wa kownuhu biduuni an bacda casaa nasrun casaa dabadeed khabarkii inuu yimaado isaga oo biduuni an awaa yar yahay halkan maxaynu ka fahnay inuu fara badan yahay casaa dabadeed he in khabarkeega an lala xidhiidhiya waa kaiir waa fara badan yahay wa kaada alamru fiihi cukse muxuu ku yidhi kaadana arinkaasaa la dabagediye oo waa maxay kaada khabarkeega in lala xidhiidiyo an iyada waa naadir eeg mlbani muxuu halkan kuu sheegay beydkan laba shee iska soo horjeeda ku sheegay labada shee iska soo horjeeda waa maxay asaa khabarkeeda waxaa ku fara badan in an lala xidhiidhiyo kaada khabarkeedana way yar in lala xidhiidhiyo waa naadir in laga daayo iyada fara badan warinta mslbani intaas ku tilmaamay marka asaa in lala xidhiidhiya way fara badan tahay in laga daayaana way yar madhabka sibaweyh iyo madhabka jumhuurbasriyiinna khabarkeega an lagama qaawin karaba ilaa daruurta shicri mooyaane qur'aankana kuma soo aroorinba ilaa an isagoo lala xidhiiriye mooyaane bal qur'aanka dib ugu noqo waayo liana alqur'aana muhaymin lua qur'aankayna hogaaminaya sooma qur'aanka ka heli maysid casaada khabarkeeda iyadoo an laga qaawiye aayaadka ku soo aroorin dhammaan an ku wada jirta facasa allaahu an yatiya bilfatxi casaa rabukum an yarxamakum ah, facasa allaahu allah wuxuu xaqiiqo ku yahay an yatiya inuu la yimaado bilfatxi inuu la yimaado casaa rabukum an yarxamakum maxalsheedku waa maxay casa allaahu casaa ismigeedi waa maxay waa allaahu khabarkeegii me an yatiya waa jumlada dambe sooma mana ficil mudaarici noqon an baana iyada khabarkeeda la geliyaa qur-aankana saasun baaba ku soo aroortay biduuni an iyada soo aroortay waa naadir waa baytushaacirkan cas karb ladii amsayta fiihi ykun waraa'ahu farajun qariibu waa baxruwaafir casa waxa uu ku dhow yahay bui waxa uu mudan yahay alkarbu dhibtii waxa uu mudan yahay alladii karbigaasoo amsaytu an ahaaday fiihi karbiga dhexdiisa yakuunu inuu ahaado huwa karbigu waraa'ahu gadaashiisa mid uu ku sugan yahay farajun faraj farajka oo qariibun dhow asalkarbu waa ismiyadii alkarbu khabarkeegi me yakunida weyaan awe anti waa laga tajriidiyey sooma waa naadir maxaa fara badan iyada in an la geliyo sa quraan kuso aroorta waraa'una waa khabar soo taqadumay farajin waa mubtada muakhara waaya beydkan kalaa kamida casaa farajun ya'tii bihi illaahu inahu lahu kula yawmin fi khaliiqatihi amru casaa waxa uu mudan yahay buuri farajun faraj yati inuu la yimaado bihi farajka allahu ilaahay inuu la yimaado inahu shaniye lahu ay lilaahi ilaahay waxa u sugnaaday kula yawmin maalin kasta fii khaliiqatii makhluuqiisa dhexdiisa amrun amar kula yawmin huwa fii shan maxalushaahidkeenu waa maxay casaa farajun waa ismigeedii yatiina waa khabarkeyga oo laga tajriidiyey aan laga tajriidiyey waaya kaadayada ka warrama musanifku wuxu uhi waa cagsu casaa casaa dabagedigeyga wey oo muxuu ka wadaa sida faraha badan le ee khabarkeyga ku badani waa in laga tajriidiyo antayada khabarkeyga kaada maxaa ku badan in anta laga tajriidiyo maxaana yar in lala xidhiidhiyaana way yartahay in lala xidhiidhiyaa waa yartahay waayahay tajriidka maxaa kamid a qur-aankay ku so aroortay iyadoo laga tajriidiyey un fadabaxuuhaa wamaa kaaduu yafcaluun fadabaxuuhaa baqaradii way gowraceen reer banu israa'iil walxaal bay gowraceen maa ayna u dhowaan yafcaluuna inay sameeyaan oo sooku sameeyo dee qabla dalik intaa ka hor umay dhowaan kolkii hore kumay hanuuninoo umay dhowaan fadabaxuuhaa waa ay gowraceen baqaradii walxaal bay gowraceen maa ayna sigin markii hore yafcaluuna inay sameeyaan maxalu shaahidkeenu waa maxay kaaduu wowdani waa ismigeedii yafcaluuna waa maxay jumladani waa khabarkeedii sooma antina waa laga tajriidiyey ma aragtaanba min bacdi maa kaada yaziiqu quluubu ariiqi minhum eeg yziiqu waa khabarkiia sooma me maa laga tajriidin waa laga tajriidiyey iyadoo aan lala xidhiidhiyeyna xadiiska rasuulkuna waa u daliil baytushaacirkana waa u daliil kaadat inafsu an tafiida calayhi id hadaa xaashwa raytatin wa burudi waa baxru khafiife eh? waa buxuurta aadka u macmacaan sooma kaadat waxay ku sigtay bu yidhi waxay u dhowaatay annafsu naftii waxay u dhowaatay an tafiida in ay baxdo alayhi ay liajlihi isaga dartii inay u baxdo id waktina ay baxdo hadaa uu ahaaday xashwa raytatin maryo jilicsan dhexdood wa buruudin iyo macmuusyo walaalkiibaa xanuunsanay kolkay ka baxdee maryo cadcad lagu kafray buu kuleeyahay ayay ana naftaydii u dhawaataba ina baxdabade ya yabna umii waya shuqaayeqa nafsii anta khalaftanii lidaari shadiidi so kuhormana soo marin marka wuxuu leya naftaydi waxay u dhawaatay walaalkan markii maryo cadcad lagu duuduubay in anigana raacdaba kaadati nafsu nafti waxay sigtay buui anta fiida waa la isku hayaaye ma tafiida ma tafiida ma daba mise waa tafiido kaadati nafsu naftii waxay u dhowaatay an tafiida inay baxdo calayhi ay liajlihi isaga dartii id waktina ay baxdo adaa uu ahaaday huwa isagu ad ma garanaysi y ada waa maxay waa min afcaali waa min akhawaati kaanade bimacnaa saara fi afcaali cashrun taxawala aabaca darjiic litaqnam waraaxa kadastaxaala tartaada faqcuud waxaarafahaa kaha wallaahu aclam hadaa durb way kaa hortimida soo maareysa hadaa bimacnaa saare weeyaan ismigeeduna waa mustatir waxaa ka dambeeyana waa khabarkeega xashwa waa ka nisbiyide soo ma id waktina ay baxdo hadaa uu ahaaday huwa isagu xashwa raytatin maryo jilicsan dhexdood waa kafankiya iyo wa burudin macmusi maxalushaadkeenu waa maxay kaadati nafsu an tafiida khabarkeegi maxaa la geliyey an baa la geliyey an ayaa la geliyey marka u fiirsada culimay wa kownuhu waxaynu soo marnay dee maadi inaan dul taagnaane afcaasha ama tasarifaadoodu inay lamid halkaynu ku soo marnay wa hayru maadin milahu qad camila in kaana hayru maadin minhu sicmila soo ma haddaba u fiirsada kownkani laba maxal buu leeyahy maanta laba maxal buu doonaya laba icraabood buu doonaya waa maxay labada icraabood horta kown wuu camal falaya yacmalu camala ficlihi ismi wuu doonaya khabarna wuu doonaya waa talabaada isagaa mubtada khabarna haddana usii baahan indhaa kala qaad marka wa kownuhu waa min baabi idaafati lmasdari ila ismihi maan ismigiisa loo idaafayn biduuni anna waa khabarkii weeyaan khabarkii marka hadan yare laba maxal bay leedahay mar waa fi maxal jaro waa mudaafile marna waa fi maxal rafco waa ismigeedii biduuni anna waa khabarkeegii nasrunta banaanka taalla ma arkata waa kown mubtada soo mu ahayn khabarkiisi caadiga aha weeyaan marka ayo iskaga kaa dhexgelgelin wakaada waa mubtada alamruna waa mubtada labaad cukisa waad garanaysaa faacilka kaada iskaga fiina cukisa ku tacaluji haddaba wa kownuhu laba inoo banaan haddaynu ka keenno kaana taama ka waran ya ilay kaana wamaa siwaahu naaqisun wanaqsu fii soo mahayn wax taam noqonaya iyo wax naaqis noqonaya baa jira muxuu ah ya mahabidki muxuu ah saddexun baa naqsi laazimiya miya wixii ka horey m waduu tamaamin ma birafcin yaktafi buya waduu tamaamin ma birafcin yaktafi wamaa siwaahu naaqisi wanafsu fi fatia laysa zaala daa'iman qufi markaa saddexdaas iyagu naqsi bay laazimiyan soo ma haddaba kaana soo taaman may noqonin dee masderkani kaana halkaad ula kacdid ubaad isna ula kacaysa marka haddaad ka dhigtid kaana taam kaana oo taama haddii aad ka soo qaadatid masderkana taam buu noqonaya marka uma baahnayo maxay ya mansuub ubahan maayo markaa muxuu noqon wa kawnuhu ay wa kawnu lkhabari khabarka helistiisa u fiirsad wa kawnuhu ay wa kawnu lkhabari khabarka helistiisa biduuni an an sokadeed la helo bacda casaa casaas dabadeedna la helaa nasrun mid yar weeye kownkan maxaa ku dhib saas ka dhe wa kawnuhu haddaad tii naaqisada ka keentayna waa cayd wa kawnuhu khabarka ahaantiisa waaridan mid soo arooray uu yahay biduuni an an sokadeed mid soo arooray uu yahay bacda casaa casaa dabadeed mid soo arooray uu yahay nasrun kownkani mid yar weeye wa kaada kaada alamru amarkii cukisa waa la cagsiyey huwa amarka fiihi ay kaada kaada dhexdeeda lagu cagsiyey halkaa maxaynu ku haynaa waxaynu ku haynaa kaada iyo casaa khabarkoogu inuu yahay mudaaricun mudaaric waxaan haynaa inuu naadir yahay waxaa kalaynu haynaa itisaalu an iyo cadam itisaalihaana laba qaybood baynu ka haynaa casaa dabadood waa ku fara badan yahay an ficilkeyga in lala xidhiidyo an way fara badan tahay in laga daayaana waa naadir kaada ka waran kaada dabadeed kaada khabarkeyga in an laga jaraahe saasa iyadahe fara badan de in lala xidhiidyaana waa yaryahay iyada waa yaryahay hadda kaadi iyo casaa laba dhinac bay kala tirsan yahin xaggii afcaashina laba ficil casaa waa min afcaali alraja kaadina waa min afcaali almuqaaraba soo saamayn waaya wka saxra walakin jucila khabaruha xatma ban mutasila walzamu khlawlaa an mila xara wbacda wshaka intifaa nazura xarada xaraa xaraa ka casaa casaa oo kale weeye walaakin jucila waxa la yeelay khabaruha ay khabaru xaraa xaraa khabarkeega mutasilan mid la xidhiidhsaday bian an mid la xidhiidhsaday itisaalan la xidhiidhsi itisaalkaasoo xatman ay waajiban waajib ah waalzamuu waxa ku laazimiyeen ikhlowlaqa ikhlowlaqa waxay ku laasimiyeen an an ayay ku laasimiyeen ilzaaman laazimin ilzaamka oo mithla ilzaami xaraa xaraa laasimideeda oo kalea waintifaau an an anfoobideedu nazura waa yaraaday huwa intifaahaasi bacda awshaka awshaka dabadeed ayuu yaraaday warkuu sii wadaa moogta wuxuu ku leeyahay xaraa casaa bay tahay xaraa iyo casaa waa mid oo xagii iskaga iska ilaali hadda xaraa iyo waxay iskaga mid yihiin xagga rajanimada weeyaan xagga khabar la xidhiirsiga maa khabarkooga aan la xidhiirsiga ay la xidhiirsanaysa iskagama mid ma aha maxay iskaga mid yihiin tusinta ay macnahayna tusinayaan waa min afcaali rajaayi wey oo casaa iyo xara iyo ikhlowlaq saddexdaas min afcaali rajaayi weeyaan isla faanaada somaynaa fahmin marka muxuu ku yidhi xaraa waxay lamid tahay buu ku yidhi casaa xaggay kala mid tahay fi dalaalati calaa rajaa'i lficli taasay kala mid tahay laakiin maxaa waajiba siduu sheekh u tilmaamo xagga dambe u ka dhigay waxa waajib ah khabarkeeda in lala xidhiidhiyo iyada an waa waajiba luqa alcarabiya ma jirto iyadoo ka go-an waa maxay xara zaydun xara zaydun an yaquuma saasaa waajib ah ma banaana xara zaydun yaquumu ma jirto carabi ma maxaa waajib ah khabarkeega in aan lala xidhiiyo iyada waa waajib laakiin asaa maxay kala mid tahay xagga rajanima tusinta ayay kala mid tahay misle fanaynta waaya waxa kalou yidhi ikhlowlaqana an baa la laazimi u xaraabay lamid tahay waa labadii ficile antu dabadooda ay laazimi jirtay de ikhlowlaqana waxa waajiba idna in an la daba dhigo oo la idhaha ikhlowlaqati samaau samadii waxay u dhowaatay an tumtira in ay he roobayso ikhlowlaqati samaau samadii waxa ay mudan tahay an tumtira inay roobayso waxay u dhawaatay ma iyado afcaal muqaarabo maale waa min afcaali arraja iyado casa waa munaasho xara waa munaasho ishlawqan waa munaasho weeyaan waayahay waana min amhilati siibaweyhi markaa ikhlawlaqana an dabadeed in la sheegay way fara badan tahay me waa waajib wey ma fara badno waa waajiba xara iyo ikhlawlaqa an in la daba dhigaayo oo khabarkooga la geliyaayey an waa waajib weeyaan armisle fanaynta wa bacda awshaka intifa an nazura muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa wuxuu ku yidhi antii in la waayaa waa mid yar awshaka dabadeed muxuu ka wadaa way badan tahay weyde anti in la waaya waa mid yar bu ku yidhi soo ma way badan tahay markaa awshaka dabadeedna awshaka iyo casaa dabadood way badan tahay marka ayagaad fahmaysa awshaka iyo casaa dabadood he way badan tahay misle fanaynta xaraa iyo ikhlawlaqa dabadoodna waa waajiba kaade iyo karabana waa naadir kaade iyo karabana waa naadir waa intaaba inta minaan kala fahmi marka awshakadan iyay la socotaa casaabay raacaysaa oo khabarkooga in aan la geliya ayaga fara badan xaraa iyo ikhlowlaqana khabarkooga in aan la geliyo ayaa waajib ah labada soo socda kaadi iyo karabana in aan laga daayo ayaa fara badan waa naadir in khabarkooga aan la geliyo ayaga inta kale soo dhan isaga sheegi doono waayahay waxaa yar haddaba wa yaqilu xadfuha minhu in laga gooyaay waa yaryahay yada eeg waa awshakaada sida faraha badan waa in khabarkeyga aan lala xidhiidiyo in khabarkeyga aan laga gooyaana wuu yaryahay iyadoo lala xidhiidiyo maxaa kamid a walow suila naasu turaaba la awshaku idaa qiila tu an yamalu wayamnacu walow suila haddii la weydiin lahaa bu hi annaasu dadka aturaaba caro dadka haddii caro la weydiin lahaa la awshaku waxay ku dhowaan lahaayeen idaa qiila marka lagu dhahdo haatu carada la kaalaya an yamalu in ay ka daalaan oo wayamnacu ay diidaan bakhaylnimo waxay ka qabaan hataa caro xitaa keena laydha ya inay ka dhabcaalaan baa dhicilayd bu ya lawshaku awshaku ismigeedii me waa wowga khabarkeegi maa me an yamalu waa lala xidhiidiyede waa lala xidhiidhiy saasaa fara saasi ayaa fara badan waayahay iyadoo laga qaawiyena waa kan yuushiku man fara min maniyatihi fii bacdi khiraatihi yuwaafiquhaa yuushiku waxa soo degdegaya man ruuxa fara ka carara min maniyatihi gaaridiisa yuwaafiqu inuu la kulmaha geerida fii bacdi hidaatihi hilmaaniyaalkiisa bar kami isagoo iska hilmaansan inuu geerida la kulmaba geerida ay ku dhacdada maxalshaahidku waa maxay yuushiku man so ismigeedi ma haysato khabarkeegi me yuwaafiuha an yuwaafiquha mu odhan de marka halka maxaynu ka aragnay casaa iyo awshaka khabarkooga in aan la geliyo ayaa fara badan in laga daayaana waa yaryahay xara iyo ikhlowlaqana khabarkooga in aan la geliyo ayaa waajib a naadir naadir yoxan ma waa waajib iyaga hadaba ufiirso waxaraa waa mubtade ka casaana waa khabarkii ma ficil baa khabar noqda ma ficil baa mubtade noqda kulu maa qusida lafduhu fahwa smun ama xaraf aado ama ismi aado ama jumla ficliya aado qaacidadaasaad haysataa walaakin jucila jucilanaabi faacilkeygu miya waa khabaruha waana mafcuulkii koobaad walaakin jucila waxaa la yeelay khabaruha ay khabaru xaraado weeyaan mutasilan baa laga yeelay waa khabarkeygii bianta ku tacaluji xatmanna waxaynu ka sifaynanaa maxay mawsuufku aan itisaalan oo xatman ay muxataman alzamu laba mafcuul bay qaadanaysaa ikhlawlao weyan kii kooaad an weyan kii labaadna mila xaraa ikhlawlao ka xaare ama waxaynu odhanana waxaynu usoo qadarana maxay mawsuufkeedii baa go ilzaaman mila ilzaami xara wa bacda awshaka darafan halkaynu ku tacalujinaa ma intifaha oo masteraynu ku tacalujinaa mise nazulada oo ficlaynu ku tacalujinaa waay horta wintifaau hamada anteedi eh, hamada waxaa loo gooyey intifa masterka hamadiisi waxa loo gooyey waa lidaruurati wey daruuro ayaa loo gooyey waay daruuro ayaa loo gooyey waayo labada hamzo kulmitaanka ay kulmayaan ee laba kalmadood laba kelmadood iyagoo ku kala jira ma banaano in la xadfo ikhtiyaaran ilaa xagga xarakada in iska waafaqaan mooyaane marka xarakadooda ayaan iswaafaqsanayn iminka sooma intifaau iyo an bay kala yihin midna faray xarakaysan tahay midna damay xarakaysantah markaa lidaruura loo gooye markaa dama intifa masteraynu ku tacalujinaa mise nazuraynu ku tacalujinaa kee awood badan de ficilka awood badan ficilka ayaa awood badan zamakshari baa masaladan oo kale la weydiiyey ya isagoo master yaala isagoo ficil yaala master waxmaa lagu tacalujin karaa mise laguma tacalujin karo kadibna wuxuu yidhi idaa jaaa nahrullaahi baطalaa nahru micqal buu yidhi qalinin webigi webilahaab a loo aroori jiray kadibna dee roobkii ba soo rogmado mihigaan buu ilaahay shubay dee yaa kii macgeliyaa u aroori <laughs> idaa jaaa nahrullaahi baala nahru micqal mar haddee ficilba meesha uu yaalo dee mister oo tamar daran maxaad doonanaado maxaa mister ku dulig ficil baaba yaalo awood badan markaa ficilka ku tacaluji intaa masla xarxara ka casa casa oo kale weeyaan walaakin jucila waxa la yeelay khabaruha ee khabaru xara xara khabarkeyga muttasilan baa laga yeelay mid la xidhiidhsaday bian an mid la xidhiidhsaday itisaalan la xidhiidhsi itisaalkaasoo xatman ay waajiban waajib ah wa alzamuu waxay ku laazimiyeen ikhlowlaqa ikhlowlaqa waxay ku laazimiyeen an an ayay ku laazimiyeen ama wa alzamuu waxay laazimeen ikhlowlaqay bacd halowlaqa ikhlowlaqa dabadeed an ayay laazimeen midla xara xara xaaladou lamid yahay ikhlowlaquhu ama ilzaaman laazimin ilzaamkoo midla ilzaami xara xara laazimideeda oo kala wintifaau an an anfoobideedu nazura waa yaraaday huwa intifahaasi bacda awshaka awshaka dabadeed waa yaraadayba in antii la waaya markaa an dabadeed in la helo awshaka ayaa fara badan casaana dabadeed in an la helo ayaa fara badan xaraa iyo ikhlowlaqa dabadood an in la helay waa waajib wamilu kaada fi lasaxi karaba watarku an macdi shuruuci wajaba ka anshaca saaiqu yaxdu watafiq kadaa jacaltu wa akhadtu wacaliq wa karaba karabi milu kaada kaada oo kale weeyi filasaxi sida saxanimada badan ayaa ay kula mid tahay kaada wa tarku an anka tegisteedu maca di shuruuci gudagalka u saaxiibkaa ah miciisa laga tagaa wajaba waa waajibay huwa tarkigaasi wadaalika tusaaluhu kainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid a ah weeyi ansha'a waxa uu gudagalay assaa'iqu kii geela waday yaxduu inuu geela u heeso watafiqa waxa uu gudagalay wajacaltu waxaan gudagalay wa akhadtu waxaan gudagalay wacaliqa waxa uu gudagalay kada madkuurkan lato madkuuraadan bay lamid wuxuu leeyahy sheekhu raximah tacaala karabi waxay lamid tahay kaaday lamid tahay karabi maxay lamid tahay kaada ayaa lamid tahay markaa waa maxay milu kaada kaado kale wey oo sida ku faraha badan khabarkeega waa maxay waa in an laga tajriidiy in an laga tajriidiyo maxaana yar in lala xidhiidiyo maxaana yar in lala xidhiidiyo eeg kaada xagga hore inoogu soo tilmaamay muxuu ku yidhi kakaana kaada waa casaa laakin nadar munag o dhan hayru mudaaricin lihaadayni khabar saa ku munag soo odhan haddaba u fiirso saw kaada dabadeed wnuhu biduuni an bacda casa eh? nasru wakaada almru fiihi uki saasoo kuma odhan casaa dabadeed way fara badnayd khabarkeyga in aan la geliyo sooma kaadana way yarayd soo maha kaada waxaa lamida ah, karaba lamida ah. karabana in khabarkeega aan laga tajriidiye ayaa fara badan wey sida laba dhinac bay kala tusinta way kala xagga tajriidka laga qaawinayo khabarkeega an laga qaawinaya inuu ku fara badnaana waa kala mid wey markaa kaade iyo karaba maxaa fara badan in khabarkooga laga tajriidiyo an in laga tajriidiyo waa sida intiiba maana fahmin imika in an laga tajriidiyo in an la sheegaana way yar tahayba iyadoo la tajriidiyo baytushaacirkana u daliila waaya waa baxru khafiif karaba alqalbu min jawaahu yadubu xiina qaala alwushaatu hindun aduubun karaba alqalbu qalbigii wuxuu sigtay buu karaba wuxuu u dhawaaday alqalbu qalbigii min jawaahu liajli jawaahu cishqi darteed yaduubu inuu la dhalaalo ya waxba soo maray sooma marka cishqi darteed inuu la dhalaalaba ayuu u dhawaaday buui xiina qaala markay yidhahdeen alwushaatu kuwii diradiraaga ahaa ya waa yahay alwushaat kuwii wardadabada ahaa hindun gabadha hinda la idhahdaa kaduufun waa ay kuwa cadhaysan tahay alwushaat waa naar afuuflayaalka weyaan ya naarbaydabbay afuufaan sooma <laughs> waaya hindun hindi khadabun mid ku cadhaysan weeyi maxalushaahidkeenu waa maxay karaba ismigeedii me alqalbu khabarkeegii me yaduubu waa laga tajriidiyey ma an yaduubu baa meeshu musoo waa laga tajriidiyey hindun khadubun faaiide kale inoogu jirto hindun waa mubtada waana muanad khadubun a mutaabaqadii me sarta faculi shantii meelood bay ka ya bima yastawi fiihi mudakr wlmuana soo maha aduub facuul markaa aduubatuna isu odhanta oo lagula yaabay aduubatuna odhan tagelin iyadoo lala xidhiidhiyana waa kan saqaaha dawlaxlaami sajlan cala damaa waqad kaaraba tanaaquha an taqataa saqa waxa waraabiyey buu yidhi ha xuruuqda xididada dawul axlaami raggii caqliga u saaxiibka ahaa sajlan waadaan bay waraabiyeen bu yidhi cala damay oonka dushiisa walxaal qad karabad ay ku sigatay acnaaquhaa curuuqda xididada qoorahoogii antanta taqaaca ina googo'do maxalushaahidkeena waa maxay karabat acnaaqu waa ismigeediia an taqaaca khabarkii an baa la geliyey taqaaca khabarkii maxaa la geliyey an ayaa la geliyey misle faninta kolkaas sida mashhuurkii karaba ma bifatxi raa'i ba mise waa bikasrin raa'i sida mashhuurkiihi waa in karaba la idhaahdo kasarhare waa la soo naqliya oo kariba la dhaahdo laakiin sida mashhuurki waa karaba wey wa an macdi shuruuci wajaba muxuu uga jeedaa waxa shuruuc ku tusinaya ma banaano khabarkooga in an lala xidhiiriyo waayo munaafaad baa ka dhexeeya oo munaafaad ka dhexeeya waa maxay ficilkan wuxuu tusinaya maxay xaal buu tusinaya gudagelitaanku waa xaala hadda taagan yahay antuna ficilka mudaaric markay gasho maxay ka dhigi jirtay istiqbaal mina munaafaad dhexdooda aan u olin munaafaadba dhexdoodii maxaad ohanaysaa marka ansha'a waxa uu gudagalay waa hadda waa xaaladan la taagan yahay wey asaa'iqu kii geela kaxaynaya yaxduu inuu heeso wطafiqa zaydun zayd wuxuu gudagelay yadcuu inuu yeedho wajacala wuxuu gudagelay yatakalamu inuu hadlo waakhada waxa uu gudagelay yandimu inuu wax taxo wacaliqa waxa uu gudagelay yafcalu kada marka maxaynu u qaybinanaa xagga itisaalka an afar baynu u qaybinanaa waxay waajib tahay in an lala xidhiidhiya waa xaraaya ikhlawlaqa waxay waajib tahay in laga tajriidiya waa afcaalu shuruuc wax ay fara tahay in lala xidhiidhiya waa casa iyo awshaka waxay fara tahay in laga tajriidiya waa kaada karaba intaa masle wuxuu yidhi sheekhu waa karaba karabi milu kaada kaada oo kale weeyaan fil asaxi bayna kula mid tahay sida saxanimada badan culimada qaarkood baana karabi waa min afcaali shuruuc <laughs> ya muqaabil asaxu wuxuu noqonayaa bay leeyihin waa min afcaali shuruuci marka anna la gelin maayo eeg xagga kalena waa min afcaali shuruuciba xagga kale afcaalu shuruucana anta dabadaso lama diidi jirin anta waa loo diidaya bay ku leeyihin lakin sida asaxi waa sidan wa tarku an anka tegisteeda waa min baabi idaafati lmasdari ila mafcuuli bacda xadfi faacili wa tarkuka an bay noqonaysaa ka tegista adigu an aad ka tegtid wa tarku an an ka tegisteeda macadi shuruuci ka gudagalka u saaxiibka la jirkiisa laga taga wajaba waa waajibay huwa tarkigaasi wadalika tusaaluka inunka qawlika qowlkaaga yuxila mid aweeyaan ah anshaa waxa uu gudagalay asaa'iqu kii geela waday yaxdu inuu geela u heeso waطafiqa waxa uu gudagalay iyo wajacaltu waxa aan gudagalay iyo wakhadtu waxa aan gudagalay iyo wacaliqa waxa uu gudagalay kada madkuurakan ayaa ay la yihiin madkuurkan ayay la yihiin wallahu aclam subxanak allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub